لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay xisnu muslim min adkaari اlkitaabi waالsunna addikru qabla اlwudu waa digrigii iyo xuskii weysada ka hor marka uu qofku wuxuu odhanayaa bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ku weysaysanayaa oo weysadayda aan ku bilaabaya xadiidka waxaa warinaya abu daawuud iyo ibnu maaja iyo axmed iyo ayaa xadiidka warinaya oo soo saaray inuu sidaa bismi illaahi odhanayo war xadiid saxiixa oo sanadkiisa la tasixiyey waxaanu ku yimi saxaabiga abu hureyre la yidhahba xadiidka warinaya waxa uu yihi rasuulka ilaahi salى اllahu alayh wasalam wuxu uhi laa salaata liman laa wudu'a lah salaadi uma sugnaanin qofka aan weysa u sugnaanin oo salaadi kama ansaxayso walaa wudu'a liman lam yudkir isma allahi tacaala weysana umay sugnaanin qofka aan ilaahay magaciisa aan xusin ee markuu weysaysanayo bismi illaahi aan odhanin riwaayo kale oo markaa ibnu maaja uu warinayo sheekh albanina markaa uu tasiixinayo ibnu maaja iyo kayrkiiba abi saciid alkhudriyi laga warinayo waxa uu leeyahay nebigu sala la alay sl uhi laa wuduu'a liman lam yudkar isma allahi tacaala wayse uma sugnaanin qofka aan ilaahay magaciisa aan xusin wayse uma sugnaanin imaam nawowi baa wuxuu leeyahay waa qofka weysaysanaya ee maydhanaya ee aan weyse salaadeed iyo midnaba aan niyeysanayn ninkaas weeye laakiin xadiid kale ayaa xoojinaya oo markaa isagu saxiixa oo nasaa-i markaasi wariya tawada-u bismi illaah ilaahay magaciisa ku weysaysto markaa weysaysanaysaan bismi illaahi dhaha xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa markaa in bismi illaahi inuu yidhaahdo markuu qofku weysaysanayo inay tahay mid mashruuca oo nabigeenu sala allahu calay wasalam uu ina faray madhab اljumhuur jumhuur اlculamaa ama madaahibta markaa axmed iyo imaamu maalik iyo imaamu shaafici madhabtoodu waxay qabaan inay magacowga bismi illaahi lo odhanaya inay sunno tahay halka imaamu axmed uu isagu mar hadduu qofku xasuusan yahay inay waajib tahay bismi illaahi inuu yidhaahdo haddii uu ilaawana inay ka dhacayso ayuu markaas qabaa marka dee inay weysaa dhammaystirkeedii iyo kamaalkeeda ayay ka mid tahay inuu qofku marka uu weysaysanayo inuu bismi illaahi yidhaahdo waxaa jira ducooyin kutubta qaarkood ay qorto oo marka xubnaha la maydhayo qaarkood la akriyo oo masalan waxay markuu luqluqanayoo kale allahuma arixnii raa'ixata aljanna buu odhanaya marka weji loonaya allahuma bayid wejhi yowma tabyadu wujuuh wa taswadu wujuuh ilaahayow wejigayga caddee maalintay wejiyaalka qaarna caddaa qaarna madoobaan doonaan markuu midigta maydhay allahuma acdi kitaabii biyamiin ilaahayow gacandayda kitaabkay gacanta midig iga sii walaa markuu tabdiixna markaa ilaahu kitaabkay gacanta bidix iga siinin markuu lugaha maydhayo allahuma habit qadamaya cala siraadi yowma tazilu fiihi alaqdaam ducooyin noocaas ah ayay culimmada qaarkood soo dhigaan oy sheegaan wax asaloo ay leeyihin oo nabiga sal alla alay sl ay ka sugan yihiin ma jirto waana kii imaamu nawowi markaa kitaabkiisa ku lahaa minhaajka waxadaftu ducaa alacdaai id laa asla lahu ducadii acdaado markaa muxarar ku taallay waan jarayoo wax asaroy leedahay ma jirto halkaa waxaan ka fahmaynaa inu soo qaadanayna walaalayaal diintu waa itibaac iyo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo la raaco oo la dabagalo weliba marka aad qaydayso ee ama dikri waxaad samaynaysaad ama waxaad odhanaysa ha ahaadee aada qaydayseed meel ku qaydayso waxaa lagaa rabaa inaad u hayso nabi maxamed sala allah alay slam xaggiisa inaad uga hayso daliil ayaa la rabaa iminka haddaad maanta o dhan ku ducaysato allahuma yid wajhi yowma tabyadu ma taswad wujuh allahuma acdihi taabibin meelaha markaad maraysa haddaad iskaga ducaysato cid kugu qabsanaysaa ma jiro waa duco muhiima laakiin inaad ku gaar yeesho markaad gacmaha maynaysa mid markaad luqluqanaysa mid markaad wejiga maynaysa mid markaad lugaha maydhaysa mid inaad ku gaar yeesho taa waxaa lagu leeyahay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ma ka haysa ilaa cibaadada nebi maxamed baynu kaga dayanayna kama haysi soo maaha bidca ayay noqonaysaa markaa ajri markaa ka heli mayside dee waxaa laga yaabay inaad markaa kuba dambaabto ayaa la arkaa adigoo isla wax kororhso ayaad ku dabaabaysaa markaa diintu waa itibaac iyo dabagal iyo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wixii ka sugnaaday weeye addikru bacda alfaraaqi min alwuduu waa dikriga marka laga faaruqo weysada ee la dhammeeyo ayana ilaahay lagu xusayey maxaad oranaysaa ashhadu an laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluhu ayaad odhanaysaao waa mid taa cuqbata bnu caamir saxaabiga la ayaa intaa laga warinayaa waxaana soo saaray oo markaa intaa ayada warinaya imaamu muslim ayaa markaas warinaya waxaana weliba dee sii sugnayd oo ahayd maa minkum min axad yatawada idinka mid maaha mid weysaysan oo weysadii dhammaystiraya kadibna odhanaya ashhadu an laa ilaha ila allahu wa ana muxamadan wa warasuuluh nabi maxamed addoonkiisii rasuulka odhanaya ilaa futixat lahu abwaabu aljannati hamaaniya yadkhulu min ayihaa shaa ilaa albaabada jannada ayaa loo furayaayo kii uu doono ayuu ka gelaya ilaahuyna waafaji yacni waxa laga guranayo wax yar yar oo kooban baa wax weynaad ku helaysaa camalkani ha fududaado laakiin waxa weeye waxa ku jira qirad ilaahay aada qirayso yacni waa qof ilaahay ku xidhan xaalad kastoo aad ku sugan tahay markaad ilaahay keli yeesho marka aad weynayso marka aad nebigiisii moxamed sala la alay slm addoonnimo iyo rasuulnimo aada u qirto xaggaa wax weyn bay ka tahay ee mar kastoo aad markaa wax qabanaysaba wixii lagu jideeyey markaa aad samaynayso xaggaasay markaa ka weyn tahay ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna maxamedan cabduhu rasuul markaad weysaysato inaad tidhaahdo maxaa ka fudud aad bay u waana taa aad ku helayso albaabada jannadee sideedda in lagu furo oo markaa kii allealiyo kaa doonto aada ka gasho waxaana markaa dee digriyadan weyse dabadi iyo markaa suliya ka bixitaankiisa iyo dee intaasaa markaa suliya lagu jiray aan markaa iyada wax adkaara aanay lahayn haddii aada markaa suli aad ku dhex weysaysanayso ama xamaanba adkaarta markaa hoos baad u akriya ama markaad ka soo baxdo ayuunbaad markaa odhanaysaa ee kuma dhex akhriyaysid waxaa kadood odhanaysaa allahuma ajcalnii min atawaabiina markaa de waxaynu halkaa xadiidka horena aynu ka fahmaynaa in weysaa la dhammaystiro in markaa nabiga sala allah alay sl laasimo in dikrigaa la yidhaahdaa fadliga iyo qiimaha uu leeyahay welibana hal mar un baad odhanaysaaye lagu celcelin maayo waxaa kaloo odhanaya allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutatahiriin allahuma ajcalnii ilaah waxaad iga yeeshaa min altawaabiina kuwa toobadkeenka badan wajcalnii waxaad iga yeeshaa min almutatahiriina kuwa isdaahiriya ee isnadiifiya ee wasakda markaa maxsuuska ah ee la arkayo ee nijaasooyinka iyo ta macnawiga markaa ee akhlaaq xumada markaa iyo xasadka iyo xumaanta markaa iyo qiliga iyo urxumada ilaahayow markaa kuwa iska daahiriya iga yeel ee markaa korkooda iyo hoostoodaba daahirkooda iyo baadinkoodaba ilaahayow nadiifiya iga yeel ayuu odhanayaa kana markaa imaamu tirmidi ayaa warinaya waana axaadiid markaa saxiixa waxaana laga warinayaa cumar bnu khadaab nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man tawada'a fa axsana alwuduu qofka weysaysta ee weysada wanaajiya uma qaala ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah ashhadu ana maxadan cabdirasuulu allahuma ajcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutadahiriina futixat lahu abwaabu ljanati hamaniya yadkhulu min ayaasha xadiidkaasina isagoo dheeraadkaasi uu la socdo ayaa markaa albaabadaa jannadee sideedda loo furayaayo halkii uu doono ayuu markaa ka gelayaa allah inu waafajiyo xadiidka markaa waxaynu ka qaadanaynaa inuu qofku markaa dikrigan iyo kii ka horeeyeyba inuu la yimaado waysada dabadii waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa yacni islaamku markaa inuu inoogu yeedhayo inaynu iska nadiifinno wixii markaa nijaasiya wasakha iyo wixii axdaada waa diinu nasaaha oo markaa nijaasadii markaa xisiga ahayd ahaydee muuqatay iyo tii macnawiga ahaydba inaan markaa iska nadiifino weliba cidda dee arrimaha ku sifowdana in allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutatahiriin waxaa lagu helayaa ilaahay jacaylkiisa ayaa lagu helayaa cidda markaa toobadkeen ka badan ee dembi kaste ku dhacda ka soo noqota cidda markaa istaahirisa subxaanaka waxaa kaluu qofku odhaya subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka wa ilayk digrigaasu ayalonaya subxaanaka ilaahay ou nasahnaan baa kuu sugnaatay waa ku nasahayo xumaan waa kaa dheeraya allahuma ya allow wabixamdiga waa ku nasahaya anigoo ku dheehan oo ku maran oo aan ka faaruqaynin bixamdiga mahadintaada ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa xaq lagu cabdiya inaanu jirin ilaa anta adiga mooyane astakfiruka ilaahay ou dembi dhaaf baan ku weydiisanayaa wa atuubu ilayk waanan kuu toobad keenayaa ducadan markaa ayadana sidan waxaa imaamu nasay ayaa sunan kubraaga markaa ayadana ku warinaya cabdirasaaq baa musanafkiisa iyo ibn abi shayba iyo bayhaqi oo dacwaadki iyo tabaraani iyo rag fara badan sheekh albanina atarkiib wa tarhiibka ayadana wuu ku tasixiyo xadiid markaa saxiixa weeye waxaanu markaa ku yidhi saxaabiga laga warinayana waa abi saciid alkhudriye nabigeenu sala allahu calayh wasalam wuxu uhi man tawada'a qofka weysaysta qaala ya subxaanaka allaahumma ilaahayow nasaanaan baa kuu sugnaatay bimacnaa subxaanaka unazihuka min kulli naqsin wacaybin ilaahayow nuqsaan kasta iyo ceeb kasta waa kaa nasahaya waa kaa fogeynaya adigaa markaa magacyaal wanaagsan iyo sifooyin saraba ay ku sugnaadeen wabixamdika waa ku nasaya xumaan waa kaa dheeray wabixamdika anigoo mahaddaadiina wado oo ilaahayow ku mahadinaya oo yani waa kuleesanayaan oo mahaddaadiina wada ashhadu an laa ilaaha waxaan qiraya alla xaq lagu caabudayo inaanu jirin ilaa anta adiga mooyaane astaqfiruka dembi dhaaf baan kuwadisanaya wa atuubu ilayk waana kuu toobad keenaya qofkaas sidaa yidhaahday intuu weysaysto kutiba fi raqin waxaa nabigu sala llah alay slm waxaa loogu qorayaa xaash yani waxaa loogu qorayaa xaashi ama yacni wax waxa lagu qoro harag ka samaysan ariiq waa jildun raqiiqu yugtabu fiih harag khafiif oo markaa wax lagu qoro ayaa loogu qoraya uma tubica bitaabicin dabeetana waa la shaambadayn oo waa la xidhaya falam yugsar ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaamaha ayay markaa u xidhnaanaysaa halkaa maalintaas ayaa dabeetana abaalmarintiisa ayaa lagu siinayaa bal yacni uma rufica taxta alcarshi falam tugsar ilaa yowm alqiyaama carshiga ayaa markaa xaggiisa loo qaadaya dabeetana ilaa qiyaamaha la furi maayo halkaasaa markaa ilaahay dee abaalmarintiisa maalinta uu kaga abaalmaraya uu kaga siinaya xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa markaa dikrigan iyo kuwii markaa ka horeeyeyba in weysada dabadi ay fadliga qiimahaa leh ay leeyihiin ilaahay waafajiyo yacni ahmiyaddiisana dee waxa weeye in markaa loo shaanbadaynayo oo loo xidhayo oo markaa carshiga hoosta loo dhigayo maalinta qiyaamaha un la furayo intaa ka horaysa aan la furaynin waxa kaloo xadiidka aynu ka fahmaynaa aynu ka faa'idaysana ilaahay inuu markaa tasbiix iyo tansiih iyo xumaan in laga dheereeyo inuu isagu yahay ka mudan ee munazah markaa ka ah saaxiib iyo markaa xaas iyo ilmo iyo shariik iyo ceeb iyo nuqsaan oo dhan ilaahay ka nasahan weeye ilaahay ka mahadi ay u sugnaatay wey fii daatihi wa asmaa'ihi wa sifaatihi wa afcaalihi ilaahay kay mahadi markaa u sugnaatay ee isagu mahadsan weeye addikru cinda alkhuruuji min almanzil waa dikrigii iyo xuskii marka uu qofku mansilka iyo guriga uu ka sii baxayo inaad iska boodo unaad markaa taw tidhaahdo un maahee waa inaad markaa dikri iyo xus ilaahay waa inaad ku baxdaa wuxuu odhayaa bismi illaahi tawakaltu cala allahi walaa xawla walaa quwata ila billah bismi illaah ilaahay magaciisaan ku baxayaa tawakaltu cala allahi ilaahay baan tala saartay walaa xawla xeelad walaa quwata iyo quwayo awoodi yacni ima sugan ilaa billaahi ilaahay kaalmaysigiisa mooyaane xeelad iyo awoodaan leeyahay ma jiro magaca ilaahay baan ku baxayaa ilaahay ayaana tala saartay ayuu odhanaya abu daawuud iyo tirmidi iyo kayrkii qayrkood ayaa xadiidka warinaya waana xadiid markaa saxiixa sheekh albaani iyo kayrkiiba ay tasixinayaan anas ibnu malik saxaabigaasaana laga warinaya waxaana markaa xadiidka uu sababdiisa ama siduu ku yimi uu ahaa nabigu sala allahu calay wasl anas ibnu malik baa wuxuu leeyahay wuxuu yidhi idaa kharaja rajulu min beytihi ninku markuu gurigiisa ka baxo saynu sheegnay dee ruuxii dumar ahaydna markay baxaysa iyana waa looga baahan yahay marada bismi illaahi oo laakiin dee raggu inta badan ayagu aroortii bay ka baxayaanoo waa shaqo tegayaan oo ayagu markaa suuq bay u baxayaan dumarku dee waxay u baxaan ayagu waa muraad yar yaroo koobanoo asal ayaga ayaa guriga u ah marka markuu guriga ninku ka baxayo idaa kharaja rajulu min beyti markuu ka baxo ka baxayo faqaalu ila bismi illaahi tawakaltu cala allahi walaa xawla walaa quwata ila billah saa u ila bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan kaalmaysanaya ama aan ku baxayaa tawakaltu cala allaahi ilaahay baan tala saartay arrimahaygoo dhan isaga ayaan cuskaday isaga ayaan arrimahaygoon u bandhigayaa hadde eeg asbaabtiina wuu la imanayaa oo dee waa kan baxayaa markuu sidaa yidhaahdo walaa xawla walaa quwata ilaa billaah yuqaalu waxa la odhan ilaahay baa odhan ama marag malaayiirta ka midu xil saaray baa wuxuu odhanayaa hudiita waa lagu hanuuniyey dar haddaad sidaa tidhi waa lagu hanuuniyey wa kufiita waa lagu kaafiyayoo wax kastoo makruuha iyo wax kastoo xun iyo dhib kasta waa lagaa kaafiyey wa wuqiita waana lagu ilaaliyey xag ilaahayna waa laga ilaa laga ilaaliyeyo sharkii markaa shayaadiinta jinka iyo insigaba waa lagaa ilaaliyey ilaahay baa kaa ilaaliyay gaar baa kula socda gaar xagga ilaahaya ah, gaar baa iyo duucas ayaa kugu wareegsan markaa wuu dabeetana sidaa la yidhaha fatatanaxaa lahu ay canhu ashayaaiin shayaadiinnii markaa ku coonsanay inay daba socotee inay lumiso doonaysay halkaa inay kaga lug darta doonaysay ayaa markaa ka dheeraanaysaa shaydaan kale ayaa markaa wuxuu odhanayaa kayfa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya waar macnaha sideebaad u waxyeelayn sidaad u lumin ha ku habsaamin nin la hanuuniyey oo la kaafiyey oo la ilaaliyey kan markaa gaadh baa ku wareegsane mid kaleoo fudhuun ka soo yidhi guriga eego oo dhinaca ka raaco kan iskaga harbodhaya kan waxba kuma yaallaan agtiisa riwaayo kale oo طabarani markaa fi ducaa uu ku warinaya sheekh albaniga silsilada markaa uu ku tasiixinayo ayaa waxay tilmaamaysay ina arajula idaa kharaja abu laga warinaya in arajula idaa kharaja min beytihi ninku markuu gurigiisa ka soo baxo kaana macahu malakaani muwakalaani bih waxaa la jira laba malag oo loo wakiishay marka u dhaha bismi illaahi ayaa waxay odhanayaan hudiita waa lagu hanuuniyey jidkii toosnaa ayaa lagugu hanuuniyey ee ilaahay markaa dee jannadiisa iyo markaa raalliyaanshaha ku gaarsiinaya ayaa lagugu hanuuniyey markuu yidhaha laa xawla walaa quwata ilaa billaah markuu yidhaahdana waxay odhanayaan wuqiita waa lagu ilaaliyey markuu yidhaha tawakaltu cala allaahi waxay odhanayaan kufiita waa lagu kaafiyey oo yacnii balaayo oo dhan waa lagaa kaafiyey arrimahaagii markaa waa la kaafiyey waa lagaa kaafiyey markaa fataraqow qariinaahu labadii qariin ee ku lamaanaa ayaa dabeetana la kulmaya markaasay udhaheen maa nuriidu min rajulin qad hudiya wa uqiya wa kufiya maxaanu markaa ka doonaynaa maxaanu ka helaynaa nin la ila hanuuniyey oo la ilaaliyey oo la kaafiyey yani waxaanu kaga warwareegnaa meesha ma yaalaan markaa wadada aan iskaga marna ayay odhanay ilaahayna waafajiyo waa wax aad iyo laxaad weyn marka waxaynu ka fahmaynaa xadiidkanaynu ka qaadanaynaa in digrigeeni fadliga iyo qiimaha uu leeyahay qofka yidhaahda markuu gurigiisa ka soo baxayana ilaahay uu markaa dee dhib oo dhan kaga filaanayo ilaahay uu hanuuninayo la ilaalinayo gaar dable iyo dubcas ilaahay uu ku darayo shaydaan laga ilaalinayo waxaan kaloo xadiidka aynu ka fahmaynaa dee asmaada ilaahay wakiil baa ka mida kii markaa cidda tala saarata yacni dee ilaalinayay ee arrimaha khalqigiisa markaa ku fillaa waxaa kaloo xadiidkan ka fahmaynaa tala saarashada ilaahay asbaabtana inaanay diidaynin oo tala saarashadu inaad iska fadhido oo tee meel ugu bixi maayo ilaahayow dee halkaasuun igu arsaaq maaha in dadka markaa asbaabta laga nafiyo oo asbaabta laga reebo oo lagu celceliyo oo lagu diso oo markaa tawakul bila asbaaba dadka markaa loogu yeedhaana wax saxa maaha isagoo sii baxaya ayaa waxa uu leeyahy tawakaltu ilaahay baa tala saartay adoo baxayo asbaabtii la imanayo risiq dooranaya oo shaqatiga wena tawakaltu cala allahi laakiin waan iska fadhiyayo tawakaltu cala allahi baan odhanaya taasi wax saxa maaha nabigu sala allahu alay slm markuu leeyahay law tatawakaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larasaqahu kamaa yarsuqu tayr takduu khimaasan fatarux bitaana nabigu sala la ala sl ui haddaa ilahay u tala saaran lahayo tala saarashadiisa dhabtaa wuxuu jin arsaaqi lahaa siduu ilaahay shimbirtaba u arsaaqo way ka lahdaa shimbirtu aroortii iyadoon markaa bacadlo u furan iyo meherad u furan iyo maqaaxi u furan iyo xafiis u furan midnaba aanu jirin iyadoo markaa dheragsan oo caloosha u buuxdo ayay soo noqotaa dee xadiidkii wuxuu inoo sugayaa inay shimbirtii ay duulayso iyo dhaqaaqayso dabeedna ay soo hoyanayso halkaasuun intay fadhiisato ama kala qaadi mayso sidaasoo kalea loo baahan yahay qofkuna inuu shaqayso ilaahayna tala saarto macmar buu ahaa yacni ma awrkayga miyaan dabradaa oo ilaahay baan tala saartaa mise waan iska sii daya ilahay baan tala saartaa awrkaagana dabro ilaahayna tala saaro markaa tala saarashada ilaahayna dee waa ilaahay oo la cuskado arrinkaagana loo dhiibto asbaabtana lala yimaado waana min acmaali اlquluub min acmaali اljawaarix markaa kaba mid ahaa waana inuu markaa tala saarda ilaahay un markaa cuskadaa وcalى الlahi fatwkluu in kuntum muminiin ilaahay un tala saarta haddii aad markaa muminiintihiin waana waxyaalaha markaa waman yatawakl calى اllahi fahuwa xasbu cidda ilaahay tala saarata ee si dhaba ilaahay u tala saarata ee wixii looga baahnaana la timaada ilaahay waa ku filan yahay waxaa kaloo odhanaya allaahuma inii acuudu bika ilaahayow waxaan kaa magangelayaa an adila inaan lumo ow udalla ama laylumiyo ow azilla in ama aan simbirrixdo ow uzalla ama laysimbirrixiyo ow adlima aan dulmiyo cid ow udlama ama lay dulmiyo ow ajhala inaan jaahilnimo iyo waxaan habboonayn dadka ku sameeyo ow yujhala calaya ama aniga laygu jaahilnimo sameeyo ayaan ilaahay ow kaa magan gelayaa sidaas ayuu odhanaya xadiidka asxaabu sunan ayaa warinaya abu daawuud tirmidi nasaa-i ibnu maaja iyo kayrkood ayaa xadiidka warinaya waana xadiid markaa saxiixa sheekh albaani iyo kayrkiiba ay tasxiixinayaan umu salama ayaana laga warinaya waxaanay leedahay maa kharaja nabiyu sal l sl min bayti qad nabi maxamed kama bixin gurigayga weligii ilaa rafaca arafahu ilaa arfahu ila samaa indhihii ishiisa ayuu kor u qaadi jiray xagga sare ayuu eegi jiray markuu guriga ka baxay intuu xagga sare eego oo araggiisa uu kor u qaado ayuu ducadan markaa ku ducaysan jiray allahuma inii acuudu bika ilaahay waxaan kaa magangelayaa an adilla inaan lumo ow udalla udalla ow udilla ow udalla ee haddii la yidhaha ow udilla aan lumiyo anigu cid an adilla inaan lumo aw adilla ama aan cid lumiyo aw udalla haddaad tidhaahdana lay lumiyo ilaahayow inaan lumon anigu dariiqadii waddadii toosnayd aan ka habaaboon ka lumo aw udalla ama lay lumiyo oo shayaadiinta markaa insiga ee markaa waxaa xun qurxinaya iyo nabda iyo shaydaanadiya iyo quranaau suu waxaa xunee markaa dadka lala xidhiidhiyey ee markaa dadka meesha xun markaa u jeedinaya inay ilumiyaan ila in badan oo qof wanaagsan ayaa dadka xumi lumiyaan waxaana ilahay waataynu tacliimu tacliim iyo ku marayin laa tasal can ilmari wasal qariinahu fa ina alqariina bilmuqarini yaqtadi haddaad qof wanaagsan la saaxiibtana dee meel wanaagsan unbuu ku kaxayn haddaad qof ulaxuntaana meel xun buu ku kaxayn saaxiibka xumi waa kii xadiidku lahaa dee waa ka naafiqulkiir waa kaa markaa buufimada markaa wax buufinaya xadaadka dee waxa weeye ama maryuhu jacjacda iyo ay dhimbilahaasi kaa gubi ama urxun baad ka heli saaxiibka wanaagsan waa dee kaxaamililmiski waa qof udug sida oo kale ima an tabtaaca minhu inaad ka iibsato ima inuu kuu hadiyeeyo wa ima an tajda minhu riixan dee imaad ur wanaagsan markaa ka hesho markaa ilaah waxaan ka magangelayaa an adila inaan aw dala laylubiyo aw azilla inaan simbiririxdo oo aan markaa dee macsiye iyo markaa xumaan inaan ku simbirixdoon galo simbirxashadu waa tii lugtu marka ay kula siibanaysay macsiye markaa inaan galo oo aan ku simbirixdo aw uzalla ama lay simbirrixiyo markaa cid kale ay simbiririxiso markaa dee sisaarada ay ii dhigto aw adlima ama aan dulmiyo markaa cid kale dulmi waxaa la yidhaha shayga oo meelaan meeshiisii ahayn la dhiga ayaa la yidhaahdaa inaan dulmiyo dadka ow udlama ama aniga lay dulmiyo oo cid kale markaa ay dulmido inaan daalim noqdo ama madluum noqdo ayaan ilaahu kaa maangelayaa ow ajhala ilaahu waxaan kaa maangelayaa inaan jaahilnimo sameeyo inaan xaqa ilaahay markaa mid jaahila ka noqdo ilaahay keliyeelkiisii sharcigiisa oo aan ku toosnaado inaan khalqiga markaa ah xuquuqdiisii meel kaga dhaco oo aan markaa dadka dhibo oo af iyo adin iyo wax allo waxay dhibaato tahay inaan ku dhibo oo aan markaa waxa jaahilnimada iyo waxaan habboonayn inaan sameeyo ayaa ilaah kamagelayo aw yujhara calaya ama dee dadka sufahada ahee wax magaradka ahi aniga markaa inay igu sameeyaan wax jaahilnimo ah inay igu sameeyaan oo dhib ay soo gaarsiiyaan wacay ay soo gaarsiiyaan oo hadalxumo ay soo gaarsiiyaan ilaahayow ayaan kaa magan gelayaa xadiidka yacni waxaynu ducadan iyo xadiidka aynu ka qaadanaynaa ducadan iyo baryadani qiimaha ay leedahay marka uu qofku sii baxayo ee uu gurigiisa ka baxayo qiimaheedana waxayna tusinayaa dee daa'imidda uu nabigu sala allahu alay slam daa'imay ee ay saxaabiyadaasi leedahay umu lmu'miniin ay leedahay eh, musalama weli gurigayga kama bixin isagoo markaa ducada aan odhanin weliba ducada isagoo kaafilahoo moog ma odhanayna intuu istaago oo uu cirka markaas eego ayuu tan markaa ku ducaysanayay waxaynu markaa kaleynu ka fahmaynaa isticaadada iyo ilaahay oo la magan galaa qiimaha ay leedahay muuminka iyo muslimka dhabtaahi waxoogay ilaahay inaanu markaa ilbiriqsi aanu ka kaabdoomeynin waxaa kaloo xadiid aan ka fahmaynaa dikrigan iyo dee mararka kale ee markaas ilaahay la baryayaba in markaa sabada la egaa inay tahay wax mashruuca waa qiblatu ducaa waa ducada markaa qibladeedii weeye waxaanay tusinaysaa ilaahay sarayntiisa iyo markaa inuu ilaahay khalqigiisa ka sarreeyo ilaahay ogaantiisa iyo socodkiisa waa fii kulli makaanin xagga ogaanta laakiin ilaahay daataan waa ka sarreeya khalqigiisa carshigiisa ayuu ka kor noqday khalqigiisa waa ka socanya iskuma dhex jiraan waana istiwa iyo kor noqosho iyo sarayn isaga u cunanta sidaa daraaddeed ayaa cid kastoo culuwiga ilaahay ku murantaa waxaanay meel laba u helaynin qofku saasoo odhanaya waa fitra waa wax ilahay nagu abuuray ilaahay markaynu baryayna saa odhan mayno ama saa odhan mayno saasaynu odhanayno ilaahay markaa inuu khalqiisa ka sameeyo ka soocan yahay ayay tusinaysaa markaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam dee magangalkan markaa uu ilaahay saa u magangelaya weliba joogtada ah ee arrimahan waaweynna uu ka magangelayay waxay markaa tusinaysaa bariduu ummadiisa baraya ila macsuum buu haayo ilaahay isagaa ilaaliya cidna ma luminayn cidina ma luminaynin cidima simbiraxayn cidna ma simbiraxaynin jahlina cid kuma samaynayn cidna kuma samaynayn laakiin waa tacliimu ummadda barayay iyo baryaduu ilaahay ka baryayo inuu ku sugo ilaa shankaa markaa uu ku sugaya halkaa darisku ay inoogu joogo wallahu